مركز الهداية يقدم طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سلم ما بعد waxaan soo gaarnay طريقة raabica الraabic almunaasaba siiqadana waa laga cabiraa almunaasibna waa la yidhaahdaa almunaasaba walikhaalana way yidhaahdaan ikhaala bimacna danni طabcan maslagani markii tafaasiisha la sharxaya masaaligta cillada ka turuq kuwa wuxuu ku jiraa inta badan ishkaalaadka keena fahamkooda buu ku jiraa marka intaanan gudaha u gelin dhowr arrimood aan ku tambiihiyo oon isleeyahay asbaabta sucuubada maslagan fahamkiisa qaar jus-iyaadkiisa ka mid a bay sabab u tahay dii la isku celceliyana waxaan is leeyahay iyo midka ku xiga waa dhinacaas fahamka iyo tasawurka labadaasaa ugu adag ama sucuubada ugu badani ay ku jirtaa masalada koowaad waxaa ta'hiir ku leh masalatu tacliili afcaali illaahi wa axkaamih waana maslagan maslaga ay gudihiisa badanaa ku jirta ee hadalka uu ku wareegaya tacliil bilxikma haddaba ereyga sida wax loo tacriifinayo iyo ictiraadaadka shuraaxdu ay isku laynayaan gaar ahaan dee raggii dariiqatulmutakalimiin wax ka qoree damboo dhan waxaa ta'hiir iyo saamayn ku leh masalatu tacliil tacliilu afcaalillaahi bilxikami munaasabadana waxaynu ku arki doonaa musanifku tacliil bilxikmu ku cillayn doonaa buu ku tacriifin doonaa qolo ka wareegto isaga ku ictiraado iyo qolo aan ictiraadin khilaaf badan baa halkaasoo marar badan iyaga dhexdooda fi lxaqiiqa min jiha waa lafdi min jiha madaahibtoodii iyo taqriiraadkooda marka laga eegana waa nooc la dhihi kara idiraab iyo tanaaqud jira iyagu waxay isku raacsan yihiin halkan ninka cibaarada ka wareegana macnihii buu taqriirinaya mar cibaarada ay isku dagaalayaan marna macnahay taqriirinayaan meelo kale ay ku nafinayaan taasi waa qadiyo ta'hiir leh cibaaraadka iyo erayada la adeegsanayo waxaadoo sucuubada qayb ka qaadanaya tadaakhulka mas'aladan markii tacriirka la joogo mabaaxid cilmulmantiqa soo gelaysa un muqadimaadna laguu samaynin wax tawdiixaad iyo sharax iyo taqsiimaadna aan laga hadlin laakiin iyaga agtooda muqarar iyo mutacaaraf ahayd ragguna ay wada yaqaanaan oo isla wada garanayaan iyadiibaa daf ku soo dhihi haddii aadan de tasawur fiican ka haysanin iyadii iyo waxa laga looga jeedo iyo iyadaa lafteeda oo ictibaaraad itlaaqaadkeedu kala duwanaanayaan shay waaxid baa marba dhinacinta laga egay itlaaq mucayan iyo musamayaad la siinayo iyadana nooc sucuubada fahamka iyo ishkaalka keena bay ka mid tahay qadiyadda labaad ee madaxadkan munaasabada keentaa ishkaalka fahamkiisa markii masaaligtii la qaybinayo dee dariiq mustaqil oo dariiq duruqdii kale ka duwan buu u muuqanayaa laakiin laba labadaba waa leeyahayoo marna waxaad isleedahay maslag mustaqilaba maaha aha kuwii kalunbu u noqonayaa waxaa markaa kugu xoogeynaya fikirkaas mabaaxidta taqsiimaadkiisa qaar ka mida acamu min jamiici turuqi tacliim oo dhan muctabarada oo dhan buu shamlinayaa taqsiimaadka maslagan dhexdiisa ku iman doona kan khaasku maaha xataa binnasi waaliimaa'i oo dhan baa soo gelaya baa soo gelaya mararka qaarkood adoo isku haystay inaad maslak raabic oo mustaqila ku jirto oo sarki adigoo maslaga naska iyo ijmaac iyo iimaag iyo dhex taagan tadaakhulka noocaasana khalal filfahmi uu keenay oo taqsiimaadka qaarkood oo maslakan inoogu iman doona qaarkoodna waxoogay taasay keenaan waxaa kaloo ishkaalka keena taqsiimaadka qaarkood iyo furuucda tacriifintooda oo kan ka mida ama wantashara alkhilaafu fiiha musamayaad laysku raacsan yahay laakiin tacriifkooda iyo daabidkooda lagu kala duwan yahay kan wixii qolo kuugu tacriifiyeen markaa shuraaxda ku noqo isdhahdo iyo kan qolo kuugu tacriifin kan waxay ku tacriifiyeenna kanay siin qolo kalaa imanoo mid kanay ka wada caamsan ka dhigi qolo kalaa imanoo kanaa ka wada caamsan bay dhihi markaase de haddii halkii hal wax yahay oo intuu musanifkeenu rumuus soo gaabiyey ay shuruuxdii iyo kutubtu un tafsiilin lahayd dhib ma lahaateen sida u tacriifiyey isaga masaa'ilka qaarkood isagiyo raazi isma waafaqsana isagiyo khazaali isma waafaqsana isagiyo isnawin isma waafaqsana iyaga iyo zarkashina isma waafaqsana aamidiina meel gaara ku shubaya marka qaarkood muxaajima meel gaara ku shubaya markii aad tacriifkan tiraahdo kitaab mukhtasara tawdiixiisii raadi baxru min atraabi alkhilaaf oo aada u kala duwan baad ku dhex dhici marka aada akhrida akhrida baxrigii khulaasada ku soo baxday tacriifkii muxuu yahay <laughs> daatii uu qoray ninkan iska leh alqadaa walqadar sidahaa mujalad ma dictoora ku qaatay ma aqaana qoray yaa wuxuu yidhi shabah dhib badan baa iga qabsaday masaa'ilka taqriirka tawxiidka marka waxaa la yiri buu yidhi kuliyat falsafa haddaad gasho waxaan o dhan salkiisaa soo taaban kuliyatul falsafaan galay haddii fa aakhir darsi oo cilmu cilmulmantiq iyo falsafada ahaa waxaa la ii sheegay la ii sheegi lahay awal dersi kuliyadda waan ka insixaabi lahaa wy ninkii mudariska wuxuuna yidhi aakhir dersi markuu joogo aakhirkii baan soo gaadhnay waxaan baranaynay hadafkeennina waan xaqiijinay oo muxuu hadafkeenu linakhtalifuu ahaa ustaadka magacaabaya ikhtisaar ariiq lagu samey ana intaa waxaan lahaa bui mar unbaad baad meeshii xaqiiqadaas halkaad gaari doontaa adiga gunaaday buui ujeedadaa u soconay oo dhan waan gaana inaan ikhtilaafno saan isu khilaafnana baranno ayay ujeedadu ahayd <laughs> marka markaa shuruucdii sii gasho khilaaf aan dabti lahayn marka innaga mowqifkan wuxuu noqon karaa oo keliya ujeeddada iyo madhabka musanifka inaan ishaarno wuxuu uga jeeday isagu qabo weeye maahane wax kutubtii o dhan aad ugu tegin qolo la qabtana waad arki qolo beerta ku dareysana waad arki mararka qaarkood damaa'ir kooban buu isticmaalayaa musanifkeenu damaa'irtii marjiceeda damiirkani markii ismi daahira loo bedelo baa la isku qabsanayaa dhinacii loo bedelobana madaahib culamaho ka horreysay qabaan wey kanuu ujeedaa kanuu ujeedaa kanuu ujeedaa iyada lafteedii baad ku mashquuli kala tarjiixoodii xawla haadaa baa waa asbaab iyo cawaamil ilaa xad nooc sucuubaa keenaysa kitaabka waa mukhtasaro badweynta kuma dhici karna dee xadda ikhtisaarka ah inaan ku ekaano bay keenaysaa mukhtasaraadkuna waxay leeyihin dabiico cilmiga fanniga julligiisa inaad fahanto laakiin mutawalaadka aad uga baahato mawaadiculqumudka meelaha qumudka ku jiro waa waxa taطalubka samaynaya kitaabkii intaa fahantaye qadarkan kale mid ka weyn sii akhri mid ka sii faahfaahsan akhri laakiin kollaba mabxadkani suuro cumuumood ka qaadane itifaaqaadku aad bay u yar yihiin dabtiga gaar ahaan intaas baan rabaa muqadimin aan uga dhigo mabxadka aan geli doono si muwaadinta sucuubada keentay aad tasawur uga qaadataan ayb almunaasabatu ayuu ina yidhi markuu tacriifinaya wuxu uhi walmunaasibu saddex arrimood baa meesha taalla tacriifka midka la tacriifinayo ee lagu salaynayana nisaaca iyo ikhtilaafka iyo idiraabka uu qeyb ka yahay waxaa yaalla munaasaba oo xikmaddii ah waxaa yaalla wasfiga xikmadda addaallu calayha ah waxaa kaloo yaalla xukumkii taxqiijinayay baa yaalla markaynu halkan wax tacriifinayna ma wasfigaan tacriifinaa mise xikmaddaan tacriifinaa mise xukunkaan tacriifinaa waa masaalig saddexoy leeyihiin musanifkeennu ereyga uu tacriifiyey baa war ka yimid almunaasibu maslagii munaasabadii buu ka dhigay wasfigii munaasibkaha buuna tacriifi halkaa waxaa laga laaxiday ictiraadaadku qaar kuugu imanayaan war maslagaad magacowda iyo waxaad tacriifisay ismalaha wasfigii baad tacriifinaysaa dhinaca kalena xikmaddii baad ka hadlaysaa mar dhinacaasaa lagu qabsan mar maadana la isku khilaafi doonaa walmunaasibu munaasib maa yajlibu wixii soo jiidaa la yidhaahdaa lilinsaani insaanka nafcan dheef u soo jiida aw yadfacu canhu ka riixoo ka reeba dararan dhib halkan wuxuu tacriifiyey xikmu ku tacriifiyey waxay ku ictiraadeen raggoodii mutakalimiinta ahaa bimaa fiihim musanifkoo la ilzaamiyey akharu lmutakalimiin axkaamta ilaahay in la tacliiliyo way diideen musanifkuna huwa minhum halkanna wuxuu ka dhigay maslagan cilada jalbu اlmaslaxa wa dar'u اlmafsada wahiy alxikma atacliil bilxikmaha maanay ogolayn afcaasha ilahay in la tacliiliyo walidaalika qaarkood ka odhanayaan tacriifkanu musanifku sheegay waa tacriifu man yaquulu bitacliili axkaami illaahi tacriifkoodii buu sheegay isaga musanifkaana kumaynaan ogeyn madhabkaas madhabkaas kumaynaan ogeyn inuu mas'aladaa ku tacliilinayana wuxuu ku ta'kiidin doonaa gadaaloo ixtijaajka markuu tago lianna alistiqraa'a dalla calaa anaka allaha tacaala sharaca fii axkaamihi sharax axkaamahu limasaalix اlcibaadi tafadula wa ixsaanan buu ku dhihi doonaa tacliilka noocanihi laysa jaryan calaa madhabihi madhabka musanifku ma ahayn liannahu haddaad nuskadan haysana lixdan iyo sideed lixdan iyo sagaal dib ugu noqotaan wuu nafiyey masaladaas tacliilkaa wuu nafiyey lixdan iyo sideed sadarka labaad wuxuu leeyahay qiila yantaqidu bilwujuubi الsharci qulnaa iijaabu الsharci laa yastadcii faa'idata lixdan iyo sideed alfarcu alawal weeye farcu thaaniga qubayla alfarci athaani qiila yantaqidu bilwujuubi الsharci qulnaa iijaabu الsharci laa yastadcii faa'idatan marna safxada ka soo horjeeda ee lixdan iyo sagaalaad wa can الthaani ana afcaalahu laa tucallalu biاlgarad baan kaga jawaabaynaa taasi waa madhabkoodii asalka mutakalimiintu ay u lahaayeen isagu laakiin hadda masaladaa dhinaca uu iska dhigayo iyaguna inta macnaha nuxurka way la qabaan laakiin cibaaradan bay dhaheen wixii fil caadaati cuqalada la fiicnaadee loo sameeyaa la yidhaahdaa iyagiina waa lagu qabsado waxaa la yidhi awsaaftan aad keenteenoo qatligu qisaas inuu waajibiyaa wasfigu waa qatligii hal ilqatlu yajribu lmaslaxa wa yadfacu lmafsada whal yunaasibu العقلاء xukunkaa yajribu lmaslaxa walmafsaday dheheen lakiin wasfiga inaad ka dhigtaan waa kalad maa yajlibu maadan tafsiirkeedaa la ysku qabtay wabittaali ictiraad mayay jiraa mise ma jiro maa xukunka miyaa munaasib waxaa la yidhahdaa xukunka yajribu lilinsaani nafcan ow yadfahu canhu dararan bictibaar waxa xaqiiqiga ee nafciga iyo maslaxada iyo madarada yadfacu darara waa xukunka wey markan maada xukumka haddaan ka dhigno xukumku tamaradiibuu ahaaye tamaratulcillu ahaaye isagii cillo in laga dhigaa ka dhalanaysa haddaan nidhaahna maa wasfigana qola waxay dhaheen may maa waxay ka dhigan tahay ayil wasfu aladii yu'addii ilaa jalbi fi lmanfuc maslaxa wa dari lmafsada waay marka walmunaasibu maa wasfiga weeye shay muqadara oo qadaro yufdii geynaya dhowey alwasfu almufdi ilaa maa yajribu almanfacata walmaslaxa saa u taqdiiri haddii wasfigii lagu tacliiliyo oo wasfigii maada lagu fasirana oo maadan bimacna alwasfi weeye la yidhaahdana dee xukumkii muunan tacriifine wuxuu tacriifiyey wasfigii taanaan madhabkoodii waxaa ay soo gelin rabaan wasfiga cillada lagu xirayo mundabit inuu yahay iyo mas'aladii la midka ahayd baa halkaa laga laaxidaya marka laba qowl bay leeyihiin maa xukumka yajribu lilinsaani nafcan au yadfacu canhu dararan iyo in la yidhaahda maadan ayil wasfulmufdi ilaa maa yajlibu shay muqadara jiro munaasib waxaa la yidhahdaa alwasfu almufdi ilaa maa yajlibu lmanfacata nafcan ow yadfacu dararan wasfigaa markaa la tacriifiyo awsaaf baana cilalka lagu dabdiyaa waa ka yidhahdaan kadib musanifku intaas halkan waxyaaba taqsiimaada baan isagoon qismadii hunaa'iga hayd sheegin wuxuu laba qaybood markuu noqdo kanna sii qaybsamo buu markuu labada qaybood qayb sheego oo tafaasiisheedii sheeguu qaybta kale keenaya laakiin fi ljumla taqsiimka wasfigu galay halkan musanifku wixii intaa ka dambeeya taqsiimku waa ictibaaraad marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan qaybinaynaa taqsiimaadka qaarkood acamu min almunaasaba ka wasfi ahaan musaafircilala halkana ka caamsan yahay mar waxaan leenahay wasfigani xaqiiqi miyaa mise waa iqnaaci bimacnaa markaad ka eegta wasfigani cinda ta'amul munaasabadii meeshaan ku jirtay ee la maleeyey cinda ta'amul hal tazuulu aw laa tazuul xaqiiqi iyo iqnaaci buu u qaybsamayaa iqnaacigu mujtahidku waa ictimaadi karaa waxna waa ku binayn karaa laakiin dadka kale ma ilzaamin karo gadaal ba noogu iman doonaa kii xaqiiqiga ahaa ee laa tazuulu munaasabatuhu bita'amul wuxuu u qaybsamayaa labo dunyawi iyo ukhrawi shay maslaxadiisu tatacallaqu bilaakhirati iyo mid maslaxadiisu tatacallaqu bidunya kay tatacallaqu bidunyaaga ahaa quwat اlmanfaca wاlmaslaxa waxay u qaybsamaysaa daruuri iyo maslaxi iyo taxsiini daruuriyaad iyo xaajiyaad iyo taxsiini ama takmiiliyaadkii waa marka isagoon iqnaaci iyo xaqiiqi buu ahaaye iqnaacigii sheegin ayuu xaqiiqigii tafsiiliyey oo dunyawi iyo ka dhigay ukhrawi isagoon sheegin buu dunyawigii saddexdiisii qaybood oo daruuri iyo maslaxi iyo taxsiini sheegay kadib buu ukhrawi sheegay ukhrawigu dunyawigu farcbuu qasiim u yahay kadib buu iqnaaci sheegay iqnaacigu xaqiiqi wuu qasiim u yahay saas darteed markuu ku le wahuwa xaqiiqiyun qeybtii labaad wa iqnaaciyun waaye markuu ku yidhi xaqiiq dunyawiyun qasiimkiisii wa ukhrawiyun waaye dunyawiyigii daruuriyun markuu yidhi qasiimkiisu wa maslaxiyun wa taxsiiniyun waaye intaa fi ljumla in la fahmo aan umalaynaya a saas darteed haddii aanaan saa dhihin kani ka ku cadfan yahay baad ku wareeraysaa wahuwa xaqiiqiyun weeye markii laga eego hal yazuulu tazuulu اlmunaasabatu cinda الta'amuli waالtaxqiiq am la in qulnaa laa fahuwa xaqiiqiyun weeye xaqiiqigii dunyawiiyo ukhrawi u qaybsamaa dunyawigiina daruuri iyo maslaxi iyo taxsiini u uqaybsamaa wa huwa xaqiiqiyun weeye kow iqnaaci mee xaqiiqi weeye haddana dunyawiyun oon ukhrawi ahayn haddana daruuriyun ah ka xifdi الnafsi bilqisaasi lagu xifdiyey naftuna ajalu lmanaafici weeye fi dunyawiya almanaafic اdunyawiya ajaluhaa annafsu waay wاddiinu bilqitaali baa lagu xifdiyey wاlcaqluna biالzajri can اlmuskiraati baa lagu xifdiyey wاlmaanuna biالdamaani iyo xaddi sariqiyaa lagu xifdiyey wاnnasabuna biljaldi cala الzinaa iyo rajmigeediyaa lagu xifdiyey bilxaddi ha bilxaddi cala الzinaa lagu xado xadda ama qeybta jaldiga ha noqoto ama qeybta rajmiga ha noqoto ilaa akhirihi anaa anaa khata akhriyay waana shanta kuliyaat alkhamsa ay yidhaahdeen sharaacdu waa isku waafaqda ay yidhahdaan ilaalinteeda sharaa'ic almunazalatu cala alambiyaai way isku raacday ay dhahaan intaasi waa masaalix daruuriya kor markay u abtirsato dunyawiyay ka tahay oo manaaficdeedu adduunyada baa lagu ricaayanayaa kor markay uga sii abtirsatana xaqiiqi waayo xaqiiqigaa kor ugu sii abtiri muctabaradii waayo waxaa ka sii horeeya in la yidhaahda munaasabadu muctabara miyaa mulqaatun miyaa mursalatun miyaa mulqaatun musanifkeenu maba sheeginba mursaladana wuu ixaaleeyey oo ictabarahu maalik buu yiri laakiin adila almukhtalaf fiiha bay ku iman doontaa kii muctabarka sharcan ahaa ictibaarkan munaasabada xaqiiqi iyo iqnaaci xaqiiqigii dunyawi iyo ukhrawi dunyawi iyo maslax iyo taxsiini waay saddexdaa kaa markaad dhamayso marka waxaad dhahdaa wa maslaxiyun ay waxaqiiqiyun dunyawiyun maslaxiyun wey xaddu daruura ma gaadhsiisana ka nasbi lwaliyi weeye lisagiirati adunuhaa aniga waa saas kale lakin adunuhaa taa inay tahay xaqiiqada inay taa tahaan umalinaya lisagiiri haddii la yidhahdana waa ilmihii yaraa lisagiirati haddii la yidhahdana gabadhii yara lakin waxaan nusakhu inay taada u badan yihiin baan u malaynaya ani intaa isku nusukhan adig maxdi qoran dadkan isku midkan nahay ma sheegay sagiiri keliya ah. nusakh dhowra waxaan arkay sagiirati ta ku qoranta ilmihii yaraa weli in loo sameeyo maadaamuusan isku fillayn wa taxsiiniyun weeye ka taxriimi alqaaduraati shariicadu markay xaaraantinimaysay waxa wasakhda leanna dabaa'icdaa ka cararaysaba min khasaasatihaa bay yidhahdeen walidaalika yuxarimu calayhim alkhabaa'itha walidalika imaamu shaaficiyu usuulu taxriim buu ku daray taxriimu alkhabaa'is sidaan filaya xasuusteeda haddaynay khiyaamin uu nawir rawdaha ku sheegay usuulu taxriimka cinda alimaam shaafici marku ka hadlahay alasl raabic wuxuu ku dareeyaa usuusha afarta afarta ka afraad buu ahaa mise afar asal bay ahaayeen taxriimu alkhabaa'is buu ku dareeyay intaasi waxaad kaga baxday munaasabkii muctabarka ahaa ee xaqiiqiga ahaa qaybtiisii dunyawiga ahayd baynu dhammaynay wa ukhrawiyun ka taskiyati nafsi cibaadaadka iyo daacada iyo zuhdiga iyo axkaamta loo jideeyeyna waa axkaam cilal muctabara sharcan leh cilalkoodaana xaqiiqiya ay munaasabadeed u tahay laakiin ukhrawiya ah wa iqnaaciyun xaqiiqiyun laa yazu tazuulu munaasabatuhu bita'amuli waxaad ka garan doontaa saa inay tahay tacriifka iqnaaciga yudanu wa iqnaaciyun mid lagu qancinaya qof la isku qancinayo qofka isagaa isku qancinaya yadunnu munaasiban u malaynaya fayazuulu dhannigaa waa zuulayaa bita'amuli fiihi markii aada loogu kuurgalo waxay yidhaahdeen nabigu wuxuu xarimay bayca almeytati ma hiy cillat taxriim bay dheh maxaad dhahdeen idinku annajaasaad dhahdeen najaasada ictibaarkeedu fii baabi asalaati wa sixatihaa waan garannay laakiin cilladan fii baabi najaasaati markii aada loo dabagalo munaasabadda taxriimulbeyc iyo najaasada ka dhexaysa maxay ta waxay ku leeyihin haddii aada loosii dhiraan dhiriyo marka dambe waadan soo istaagayn dhahan baa cadayn baad kaga berigberigsiin waxaa kaloo ay dhaheen ahaarada iyo biyaha tacayun e اlmaai fi طahaarati marka hore munaasib baad u um malayn maadaama sharcigu ictibaariyey marka dambana maxaa casiraadka loo diiday maxaa kan loo diiday maxaa kan loo diiday marka la dhahdo hadaa yuziilu najaasata wa aaharaha wa caynaha wa kullahaa way sii adkaan bay yidhahdeen ilaa hayri dalika amsilo badan bay sheegaan intaas waa taqsiim aynu ka baxnay wasfiga munaasibka hadda wuxuu gelayaa mas'alo mas'alo kalena uu dhex gelinaya ma daliil calaa ana almunaasaba tufiidu alciliya intaan daliilka la gaadhin masalo kale oo ictibaar oo taqsiimu inoo keenay halkan waxaynu haynaa awsaaf cilal noqonaysa iyo axkaam ay cilal u noqonayso somaha labada waxanayno annagu wasfi cilo noqonaya iyo xukum uu cilo u noqonayaan haynaa wasfigu noocna waa noqon karaa jinsina waa noqon karaa xukumkuna noocna waa noqon karaa jinsina waa noqon karaa laba laba ku dhufo wejka ictibaarka sharcigu uu ictibaariyey munaasabada wasfiga lilxukmi markaan eegno suwarka wasfiga oo nooc iyo jinsi noqda iyo suwarka xukumku ku yimaadoo nooc iyo jinsi noqda oon labadii isku eegno nooc fii nawc iyo jinsi fii jinsi soo laba maaha nooc fii jinsi iyo jinsi fii nooc afar suuruu ku yimaadaa weeye ictibaarka wasfiga munaasabada iyo xukumka ka dhaxaysa la ictibaariyo wujuuh afar uu ku yimaadaa halkaa markaan joogno mabxath mantiqaan dalaq nidhi bartankaan fadhinaa masalat اljinsi waannawci tafsiilinteedu waa mabxath mabaaxitha manaatiqadu ay ka hadlaan wayasdaadu ishkaalkeedu wuu badanayaa markii aan eegno waxan iطlaaqa lafdiga jinsi iyo nooc la iطlaaqaay laba ishkaal markaan eegno sucuubat اlfahmi cinda tamhiil baa imanaysa waa marka koobaadee waa waa nisbi kownu shaygan inuu jusi jinsi yahay inuu nooc yahay marar badan waa nisbi tadaakhulka afraadda macaanida soo gasha markaad eegto biictibaari maa fowqahuna waa nooc biictibaari maa taxtahuna waa jinsi isagii baa laba mithaal laguu keeni marna jinsi baa lagu miithaalin marna nooc baa lagu miithaalin markay tamthiil ki yimaado ninka jinsi kaaga dhigayna biictibaari afraada taxtahu abuu eegay ninka kaaga dhigay noocna biictibaari maa fowqahu buu eegay adigii waxaad ku wareeri war waxan ma nooc baa mise waa jinsi <laughs> halkaasi tasdaadu sucuuba walidaalika taswiir yar inaan ka bixinaa muhima laysa bidaruura inaan munaasibka dhammayn caawa cashirkeena <laughs> waxaan leenahay markii alfaada dalaaladeeda macaaniga iyo tadaakhulka iyo cadamu tadaakhulka iyo kownu bacdihaa cama min bacdin markaan eegno saddex lafdi baynu isticmaalaynaa jinsi iyo nooc iyo fardi baan isticmaalaynaa jinsigu haddii ajnaas baa la dhihi haddii la jamcinayo noocna anwaac baa lagu jamcin fardina afraad baa lagu jamcin jinsigaa ugu weyn noocaa ku xiga jinsiga jinsiga anwaac baa soo gudagasha noocana afraad baa soo gudagasha gasha intaa waay la socotaan baan umalaynaya may fasligu waa ma kale nooca maaha taas waa tacriifaadkoodii waxaan uga jeednaa bictibaari lafdigani ama xaqiiqadani waxa soo guda mawa xaqiiqadoodu kala duwan tahay baa mise ma aha wasadku waa nawca marka afraadda iyo fardiga iyo jinsiga u dhexeeya darajada dhexe waa nooc waxaan leenahay daabitka la eegaya fi ljumlati taqriib lmacnaa uma rabnaade la eegaya fi ljumlati waxaan macnahan soo wada gelaya xaqiiqadooda asaas asalka ay kaga soocan yihiin waxa kale ma waaxida mise waa mukhtalifa hadday mukhtalifo tahay waa anwaac hadday waaxida tahay laakiin tacadudkoodu shabish bilashkhaasi walru'uus yahayna waa afraad linaqul alinsaan insaankii markii la yidhi xayawaanu naatiq ani adigu markaan insaan nahay intii xaqiiqadii waan wadaagnaa ka afraad baan ku kala duwanaa saa haddaan u eegno waan wadaagnaa innaguna afraad baan nahay dadkii oo dhan insaankuna waa dhaw laakiin meel dhexaan haddana samayn karnaa aلdakr wاlunhaa baa insaan labadaba ah nooc insaankii jinsi baan ka dhigaynaa marka dakarkiina nooc baan ka dhigaynaa afraaddiisuna inta soo gasha dakar oo dhan afraad baan ka dhigaynaa unihina sidoo kale aan ka dhigaynaa haddaan insaankii nooc ka dhigno inaan jinsi wuxuu nooc noqon markii xayawaanaadkii la yidhaahdo xayawaanaadku waa jinsi acamu min jinsi min min annawci markaan xayawaanaad ka hadlayna insaankii faraskii xoolihii kii bariga kii baxriga anwaac waay xayawaannimadiina waa jinsi insaankii hadda mar jinsi aan ka dhignay oon dakariya iyo unthaa gelinay baan hadda waxaan ka dhignay jinsi nooc ka dhignayoo xayawaanka hadda soo jinsi kamaynaan dhigin xayawaankii baan nooc ka dhigaynaa ku ka koreeyo mawjuudaad baan u bedelaynaa mawjuudaadkii xayawaanaad iyo kheyr xayawaanaad bay noqon halkaa maxaa ka dhashay kor markaad u kacda halka u sarrayseed mawjuud gaadhay jinsul ajnaas baad dheh halka uhooseyseed gaadheen noocyadana nawcul anwaac baad dhihi anwaacdii nooca ugu dambeeya iyo ajnaastii jinsiga ugu koreeya markaad jinsul ajnaas joogta halkii igu sarreysaad joogtaa markaad nawcul anwaac joogtana halkii igu sii hoosay afraadun baa kaas hooseysaad joogtaa noocan iyo jinsigan haddaba shaygan insaankii ama xayawaankiibaa biictibaarina waa nawc biictibaarina waa jinsi markaan kor u eegna kan u koreeya jinsul ajnaas aan dhahno kuwan ka horeeya ictibaaraad jinsi ku noqonayaybuu ugu sii koreeya isaga jinsi kasii koreeya noucu noqon ma jira waay nawcul anwaacna nooc kasii hooseeya ma jira waay halkaa markaa egta daa'iradu labada ugu sarraysa waxaa kala jooga jinsul ajnaas baa ugu sarreeya noucul anwaacna uu ugu hooseeya iskuma dhowa intaas suuradu inay waadextaan rajeynaya mid kale aan keena marka waad ka dhex garateen ya macduumku shay miyaa mise ma aha bahgeli habil macduumu shay namla ma imanayso markaas waymani de markii laga soo tago nawc اlanwaac iyo jins اlajnaas waxaa u dhexeeya wax marna nawca marna jinsiga andhahano insaankii waa nawc marna waa jinsi xayawaankii mar waa nooc marna waa jinsi soo ma haddii aan nidhaahno insaankii waa nooc waxaa jinsi u ah xayawaan waxaa kaloo jinsi u sii a mawjuud labadan jinsi ma isku masaafay u jiraan si u kala dhow yihiin halkaa waxaa ka dhalatay jinsu alqariib waaljinsu albaciid aljins alqariib waljins albaciid mustalax alhiraadaa ka dhashay saas darteed intaana waa isla fahanaan u malaynaya mabxath mantiqaan ku jirnaa marka hadda waxaynu barannay afraad iyo anwaac iyo ajnaas ama n fardi iyo nawc iyo jinsi jinsi alajnaas iyo nawcu alanwaac jinsi qariib iyo jinsi baciid intaa waa barannay waxaa kaloon baranay shaygani bictibaarin waa nooc wa bictibaarin waa jinsi intaa waa isla fahnaan u malaynaya itimaa isticmaalaadka halkan laba eray isku mid weyn nawc iyo cayn markay meshan halka boob maqaamkan isticmaalayan usuuliyiintu hadday nawculwasfi iyo nawculxukmi ku dhahaan hadday iyo caynulwasfi iyo caynulxukmi ku dhahaan isku mid weyn marka ha ku wareerin haddii kitaabna aad ku aragto nawcu lwasfi iyo nawcu lxukmi kuna cayn lxukmi iyo cayn lwasfi aad ku aragto ha ku wareerin lianna nafsi lmuallif baa wuxuu cayn iyo cayn isticmaalay hadhown isagoo nooc iyo nooc isticmaalaya ku iman marka isku mid weeye ha ku wareerin isticmaalaadka inteenan dhadhow way isticmaalaan mantiqiya markii lasii gala nawc iyo cayntii way kala duwanaanayaan miya filmiya dee isagii kuma soconee intaa yaree tadaakhulka ah baa inaga soo gashay intaa waxaan rajaynayaa inay suuradu waadaxda haddaba laba arrimood baa inaga iska tadaakhulaya halkan aan laba isugu kaa qabto wاlmunaasabatu tufiidu اlciliyata ida اctabaraha الshaaricu fiih horta tii mulqaaga ahayd iyo tii mursalka ahayd meesha way ka baxeen oo kama hadlayno halkaa meesha waad ka garatay laakiin daliilkeedii isagoon gaadhin buu ictibaarkii shaaricu wujuuhu noqon karuu tafsiiliyey wa ilaa siyaaqa uu u keenay u socda waxaa weeye waalmunaasabatu tufiidu alciliyata ida ictabaraha shaaricu fiihi lianna alistiqraa'a dalla calaa ana allaha subxaanahu sharaca axkaamahu limasaalixi alcibaadi tafadulan wa ixsaanan masalada xukunka natiijada uu soo saaray iyo xujadiiyo kuwa kuwaas laakiin ereygan uu ictabaraha shaaricu fiihi buu istidraad wuxuu galay hore uga hadlo wujuuhu lictibaar buu gudaha usii galay saa darteed hadhow wuxuu tadriirin laana alistiqraa uu ku leeyahay waa jumladan yufiidu alciliyata uu ku yiri munaasabadu inay tufiidu alciliyata tahay istiqraaha adaliilu away ah wuxuu ku leeyahay marka haddii ay halkaa markaa joogto intaa intay kaa baxdo sheekadan dheer adoo ku mashquulsan alistiqraa un kusoo gasho ajabunistiqraa maxay taqriirinaysaa hadhehen waa in baabkana lagaga hadlo laga maarmi waaye ictibaarkan meesha lagu sheegay meel uga munaasabsanna la waayey laakiin ka jumla ictiraadiya u muuqda macluuma ictiraadiya u muuqda intaa suuradan aan isla fahanana waa okay wاlmunaasabatu marka munaasabadu tufiidu lciliyata bay faa'iideysaa ida ctabaraha shaaricu shaaricu hadduu ictibaariyo tixgeliyo fiihi fi tacliil tacliilka iyo ciliyada hadduu ku tixgeliya sharcigu see u tixgelinayaa marka liwujuuhin kasukri weeye fi lxurmati iskaarkii khamriga baa loo jeedaa iskaarku waa nooc iskaaru lkhamri waa nooc afraad badan buu qabsanoo anuu i qabsan karaa aduu ku qabsan karaa hewel buu qabsan karaa afraad baa soo gashay laakiin iskaaru nabiidna waa nooc iskaarku waa jinsi maaha waxaan ka hadlayno iskaaru lkhamri wey waxaan ka hadlayno oo nooc min anwaac iskaara nawcii iskaaru nabiid ahaa waxaan rabnaa inaan ku taxriiminno munaasabadan ictibaarkeedaan tacdiya inaan ku samayno rabnaa laakiin sharcigu waxa uu ictibaariyey iskaaru nabiidka ma aha iskaaru lkhamriga waa taxriimkuna waa nawc min anwaaci alxukmi xukumku waa jinsi yadkhul fiihi alwujuubu wاlnadbu wاltaxriimu wاlkaraahatu wاlibaaxatu karaahada iyo taxriimka iyo ibaaxadu xaqaa'iq kala duwan bay leeyihiin wa xaqiiqatu taxriim iyo xaqiiqatu lijaab waa kala laba laakiin taxriimkii noocii ahaa afraad badan buu leeyahay oo taxriimu alkhamri oo wa taxriimu الzina oo wa taxriimu الriba oo wa taxriimu taxriimna isna an afraad buu leeyahy waa afraad isagana waa afraad saa darteed taxriimkii baan hadda nooc ka dhigaynaa iskaaru lkhamrina waa nooc ama waa cayn fi cayn cayn iskaar iskaar اlkhamri fii cayn الtaxriim baan dhahaynaa ama nawc fii nawc baan dhahaynaa ka sukri weeye oo nawc ah iskaaru lkhamriga fi lxurmati khamrada taxriiminteedii ou nooc min anwaac alxukmi ka mida ictibaaru nawci fi nawci waaye marka aw fii jinsihi aw ictibaaru nawci fi ljinsi wasfigaa nawca xukumkuna waa jinsi waxa la ictibaariya tusaale kamtizaajin nasabayni labada nasab ee shaqiiqa uu noqday aabbiyi hooye isku darmaday oo la ictibaariya fi taqdiimi fi jinsi taqdiim taqdiim fi lmiiraathi waa nooc wa taqdiim fi lwilaayati fi wilaayati nikaaxi waa mid wa taqdiim wa taqdiim wa taqdiim taqdiimku anwaac badan buu noqon karaa fi salaati cala almeyiti shaqiiqa awlaa min min liab marka taqdiimku waa jinsi ay anwaac soo galayaan sharcigu wuxuu ictibaariyey imtisaaju nasabaynkii baa fii jinsi taqdiim la ictibaariyey bima huwa cawn bitaqdiim almiiraad kaana waa nooc labaad ictibaaru nawci اlwasfi fi nawci اlxukmi wa ictibaaru nawci اlwasfi fi jinsi اlxukmi labadii wasfiga way dhammaadeen labadii kale cagsigood ahayd jinsi jinsigii baa dhima aw bilcagsi ictibaaru jinsi اlwasfi fi nawci اlxukmi kalmashaqati weeye almushtarakati la wadaagay bayna alxaa'idi wاlmusaafiri fi suquuطi الsalaati fi nawci suquuطi salaati suquudku waa jinsi suquuط الsawmi wa suquuط الsalaati wa suquuط اlxaji waxyaaba badan baa soo gelaya inagu laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa suquuط الsalaat nawc min anwaaci suquuطa way xukumkii waay xukumkii jinsi mehe waa nawc wasfigiina waa jinsi oo mashaqadu mashaqaة اlxaa'id wa mashaqaة اlmusaafir waay wa mashaqaة اlmariidi marka mashaqada anwaac min almashaaq baa soo gala mashaqaة اlxaa'id baan rabnaa hadda inaan ilxaaqino mashaqadu jinsu lmashaqu sharcigu ictibaariyey fii nawci suquuطi الsalaati oo ah musaafirkii way ka dhacday juz min الsalaati lilmashaqati xaa'idadiina limashaqati tikraar bay uga dhacday zaman alxayd kadalika nufasaana ku dar ilaa aakhirih mas'aladan aw jinsihi fi jinsihi jinsi fi ljinsi jinsu lwasfi fi jinsi اlxukmi laictibaariyo ka iijaabi xaddi اlqadfi baan cala shaaribi ku waajibinay sideetan baan uga dhignay xadda shaaribku afartan bay ahayd afartan kalaan saarnay maxaan u saarnay isaga waxa waa waxaan meesha ka hadlayno iijaabu xaddi alqadfi cala shaaribi masalat liijaab weeye oo jins alxukmi ah waxaan rabno ayib likowni shurbi wuxuu yahay madinata alqadfi waay markaad cabto waad waalanoo waad wareeri idaa shariba sakira waidaa sakara hadaa waidaa hadaa iftara marka sukrigu waa madinatu lqadfi kow ictibaaru lmadinati fi jinsi lmadina madinadu fii baabi zinaa bay gashaa madinadu fii baab fulaan bay gashaa jinsulmadinaa la ictibaariyo waa kaan idhaahno waxyaabaha aan mundabidka ahayn madinada xukumka lagu xidhaa soo sama dhahno madinada waa la ictibaariyey walmadinatuna qad uqiimat waxaa la istaajiyey maqaama almadnuuni sharciga mithaal madinadii la taxriimi taxriim ay keentay oo jinsi ay keentay ma jira haa taxriimu اlkhulwati bayna bayna alrajuli wاlmarأati اlajnabiyeyn lima madinat الzina way madinat الzina waay faxurimat likowniha madinat الzina kama xurimat zina nafsaha tanna madinat اlqadfi weeye fa uqiimat maqaama almadnuuni wa qadafkiiha halkan ictiraad baa iska daahir jeli ah waxaad keenteen khalwadii oo madinatu zina ah nacam xurimat lakin xaddu zina lama saarin maqaama almadnuun lama geynin xaddu zina laakiin tan maqaamu lmadnuun baad geyseen marka waxay ku dheh anagu caynu xukmihaa kama hadlayne ictibaaru jinsihaa baan ka hadlaynaa ya ka soco marka qadiyadan taqsiimkan afartan ah bacda qaliilin buu isagoo afarti oo haddana shaati kale loo xidhay buu nagu soo noqon doonaa afartan nawc fii nawc iyo jinsi fii jinsi iyo jinsi fii nawc iyo nooc fii jinsigan iyadoo si kale loo qaabeeyey oo gariib iyo mulaa'im iyo mu'athir laleeyahay magacyo loo kala bixinayo madaxana la isdaray bay mar labaad inuusoo noqon doontaa hadda ictibaarka wujuuhda sharciga ee munaasabada ee la buu eegayaaye munaasabaadkani wujuuhda ictibaarka musamayaadkay kala yeelanayaan min xayu alquwati waaldacfi waa masalada inoo iman doonta mar labaad baan kusoo noqon doonaa afartaa taqsiimkooda lianna ya طبعا الجنس القريب bay ujeedaan الجنس القريب bay ujeedaan وكلmaa jinsiga laftiisa qariibka iyo bucdigaa nisbi ah jinsi qariibaa jiray باctibaari hada lakin baciida باctibaari hada kulamaa kaana jinsigu qariib uu noqdo qawiya qawiyat اlmunaasaba kulamaa uu baciid noqdana dacuufat اlmunaasaba marka baciid sii fog hadduu gaaro dee jinsi baciid oo laysku raaco baciid iyo abcad baa jiraya iyo qariib iyo aqrab marka waa iska nisbi meelaha qaarkoodna dee qadarka bucdiga uu taahiirka munaasabada ku yeelan karo xasaba quwati almunaasaba wa duhuurihaana way kabi kartaa masaafada qurbiga iyo bucdiga way kabi kartaa marka masaa'il nadariya aan ku jirnaa maanta ayib lianna alistiqraa'a dabagal shariicadoo dhan lagu sameeyey baa dalla tusay calaa ana allaha subxaanahu sharaca axkaamahu wuxuu u jiday limasaalixi alcibaadi tafadulan wa ixsaanan ayib wuxuu istidlaalay ama ixtijaajkii uu galay inuu munaasabadu cilliya faa'iideynayso wuxuu yihi lianna alistiqraa'a dabagalka axkaamta shariicada lagu sameeyey baa dan la tusay calaa an allah subxaanahu sharaca axkaamahu wuxuu u jideeyey limasaalixi alcibaadi tafadulan wa ixsaanan galad iyo u samafal laa wujuuban calayhi wey inay waajib ku tahay maaha faxaysu habata xukmun goobtii meel maqaamkii uu ku sugnaada xukun wa hunaaka wasfun halkaasna laga hela wasfi lam yuujad hayruhu aan lausan lam yuujad aan la helin hayruhu isaga waxaan ahayn dunna waxaa la malaynayaa kownuhu inuu yahay cilatan walcamalu bidanni waajibun intaana ku darso dhanniga ku camalfalkiisana baabul camal baan joognaaye baabul cilmi ma joogne waajib waaye kuurada yarna qaado walcamalu bidani waajibun tana qaado mar wasfiga ha halkan waxaa kuu soo baxday xukun marka la helo haddii awsaaf jiraan kala shaandhayn sabr iyo taqsiim baad aadi marka hore kan munaasibka ah markaad soo reebtana halkan aad kula soo noqon munaasabadanaad tixgelin ood u soo reebi munaasabadii markaad usoo reebtana halaba cala dhanni inay cilladu sidan tahay mar haddii halaba calaa danni cilladu inay sidan tahayna wajaba alcamalu bihalabati danni bidanni alghaalib wain lam yuctabar tuctabar markuu yidhi wاlmunaasabatu tufiidu اlciliyata ida اctabaraha الshaaricu fiihi qeydka ida اctabara waidaa lam yactabir waidaa lam tuctabar wain lam tuctabar haddaan la ictibaarin ey walam tulqa nasanaan loo ilqaynin huwa almunaasibu almursalu weeye ictabarahu maalikun imaamu maalik baa ictibaariyey dadkaan soo nusqadan ahay laba boqol labaatan iyo sideed adilada mukhtalaf fiihiga markuu ka hadlaya ka khaamiska almunaasibu almursal buu leh halkaasaynu ugu tegi doonaa imaamu maalik qabitaankiisiya wixii tafaasiila halkaa taqsiim baynu kaga baxnay halkaa wixii ka dambeeya ilaa mas'alatun inta ka horeysee saddexda sadar ee soo socotaa mabax waxaan gallay acamu min almunaasaba laakiin maadaama munaasabatu alcilati wasfi wasfigan yashtamil calaa macnan munaasibin lilxukmi aan ka hadlaynay wasfigaasi mansuusna waa noqon karaa hayr mansuusna waa noqon karaa mujmac calayhina waa noqon karaa taqsiimkan soo socda haddaba waa taqsiim yacumu ljamiic ama isaga tacliilkiisan istiqlaalka ku tacliilinayo xataa weliy alciraaqi fi taxriir wuu tacqiibinaya wuxuu leeyahay tani madabkii akharu lmutakalimiinta en qabnee mancu tacliilka ah maaha masalada lama soconayso masalada lama shaqaynayso u leeyahy laakiin hadda waxa aan qaybinayno ma aha fii fii fiidii maaha awsaafta cilalka sharciga ah ee axkaamta lagu tacliiliyo laabudda min munaasaba munaasabada qad tadhar wa laa tadhar ama madkhal aclaa ee fowqa haada aan dib kugu celiyo awsaafta iyo axkaamta munaasabad ma ka dhexaysaa mise kama dhexayso saddex marxalo wey in munaasabo jirto labana waan ka dhigi karnaa mid baan markaa laba kasii dhigi karnaa min albidaaya haddaan tafsiilinana waa saddex haddaan laba jeer taqsiiminana marka hore waa laba marka dambena mid baa laba sii noqonaya natiijada maxay noqotay saddexdii aan min albidaaya tafsiilina wasfigan hal ishtamala calىa munaasabatin lilxukmi am laa haddaan halkaa ka qabanana munaasabadii baa laba qaybooda munaasaba min daati اlwasfi daatan iyo asaasan iyo munaasaba bitabac iyo cadamuha muطlaqan marka waxaan ka dhigaynaa saddex daa'iro wasfigan bidaatihi inuu munaasaba leeyahay yuusan bidaatihi lahayn laakiin bitabaci uu u leeyahay iyo aslanba inuusan lahayn aslan hadduuna lahayn waa dardi hadduu bitabac u leeyahayna waa shabah yushbihu atardiya min jihatin oon waxba lahayn wa yushbihu lmunaasaba min jihatin shabah baynahumaa waatay yidhaahdeen amad suuratin fii baabi alcilal waa wax laba dhinac leh dhinac markaad ka eegtana waa tardi aad dhihi dhinac markaad ka eegtana waa munaasib aad dhihi bitabaci laa bilasaalati waa maslaga shanaade in ugu soo socda wey kanaan joognana waa bidaati buu u leeyahay bidaati buu u leeyahay intaa jumladaas marka wasfiga bidaati u leh munaasabada mansuus buu noqon karaa mujmac calayhi buu noqon karaa bil biliimaa buu ku iman karaa munaasabadanuu ku iman karaa shabahi kaan ka eegnay oon dhinaca munaasabada tabaca rajaxnay buu noqon karaa siyaabaha o dhan buu ku iman karaa quwadiisa uu leeyahay dee maraatib kale xoog badan buu noqon karaa markaan u eegno afar baan soo sheegnay daa'iradii wujuuhda ahayd mid fi nawci wannawci waaljinsi waaljinsi labadaba waa la ictibaariyey mid fi nawci baa la ictibaariyey mid fi nawci wajinsi baa la macneeyey mid fi nawci iyo waljinsi fi nawc baa la ictibaariyey soo saas ma noqon karto markaad taqsiimka caqliga adigu aad gelisood camaliya xisaabiya kala shaandhayso say daa'irada ta'hiirkee la ictibaariyey awsaaftani ugu kala badan tahay bay quwadeedu u kala xoog badan tahay intaa waa mid munaasabada awsaaftaas marka la ysku celceliyo musanifkeennu iyo akarka aimadeenna shaaficiyadu saddex bay ka dhigeen gariib mulaa'im iyo mu'ahir laakiin ikhtalafuu fii daabiti wa tacriifi kulli maa bayna mushariqin wa mugaribin aad bay isugu khilaafeen khilaafkaas sanabqa fii daa'irati اlbaydaawi marka way haddaan tashacurno xasmina samayn mayno mid kastoon gallabana qolo markay halkaa galaan maalikiyaday la gelayaan qolo xanaabilay la gelayaan qolo xanafiyay la gelayaan haddaan dhahna aan taxriirinno kii xanafiye la gelay xanafiya baddeedaan ku lumayna kii maalikiyana maalikiya baddeedaan kusii lumayna ixtijaajaadkoodii marka kitaabkuna waa mukhtasar wixiina waa iska istilaaxaad ijtihaadi ah nin walba kitaabkiisa inaad fahamta maqsuudkiisa bixasab istilaaxihi weeye nusuus sharci oo muraadka lafdigan looga jeedo kuu tarjiixin ma jiraan intaas waxaan rabaa inaad muqadimo u qaadataana qaabiliyadii iyo muhaya inaad u noqotaan tacriifka ikhtilaafkiisa inaad aqbashaan oonan tashwiishidii ku keenin wixii dhannaaba iga wareera aynan dhihin ninba waxbuu u yaqaanaa ee hadalkiisa markaad fahmayso waxa uu u yaqaana baro adiguna markaad fiirfiiriseed gaadho bisaylkeeda iyo aqoonteeda intaad kala tarjiixisa ama qolo raac ama keligaa jijeexo ama dadka tarjiixaadka kala maray kala raac intaasun weeye waxaan nuxurkan gaadhayno in la iskhilaafinaan ogaano khilaafkaana aan mid walba wax looga jeeda fahano iyo wuxuuse u yaqaano kadibna kitaab walba markaad joogto wuxuu ula jeeda dadka aad sidiisa u fahansiiso adiga taada markay soo gaadhana tii kula rajax noqoto raacdo intaa weya natiijada aynu gaadhayno laa adri waa laaqimayaae haddaynu ka dhiganno iyo haddaan habeen dambe casharka dambe u dib dhiganno ayaan halkaan iskaga dayno casharka dambe